الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد inaa darsigaana cusub bilaabin kii shalayto aynu wax yar kaga laabanno oo caddayn ah hadalkii imaamu shaafici caleyh raxmat ullah aan ka soo guurinay ee ku saabsanaa imaamu shaafici qeexitaanka iimaanka uu sameeyey hadalka waxaa soo guuriyey sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah fii kitaabi aliimaan buu ku soo guuriyey wuxuuna yidhi sidan qaala ashaaficiyu radia allahu canhu fi kitaabi alum fii baabi niyati fi salaa shaafici wuxuu yidhi buu yidhi kitaabkiisa umka wuxuu ku yidhi weliba baabka niyada salaada la niyooda ah wuxuu yidhi wa kaana alijmaacu min alsaxaabati waataabiciina min bacdihim waman adraknahum yaquuluun aliimaanu qowlun wacamalun waniyatun laa yujzi'u waaxidun min alhalaai ila biاlaakhar alimaamu shaafici ijmaac buu soo gurinaya wuxuu leeyahay saxaabada iyo taabiciinta ka dambaysay iyo dadkan soo gaadhnayba waxay lahaayeenoo ku kulmeen oo ku ijmaaceen oo isku waafaqeen iimaanku inuu yahay qowl iyo camal iyo niyo saddexdaa midkood ma gudayo ilaa ka kale in la helo mooye yacni waxa weeyaan ictiqaadka niyada oo ictiqaad uu ka wado iyo camalkii jawaarixda iyo qowlullisaan midkood ama labo ma gudayaan haddaan kii kale lala helin saddexda waa in la wada helu leeya macnaha hadalkaas imaamu shaafici caleyh raxmatullaah kuma soo aroorin baa leeyahay umka hadda matbuuca ah ee yaalla umka daabacan ma kuma soo aroorin sidaas daraaddeed maadaama sheikhulislaam ibnu taymiya uu ka soo guriyey umka weliba baabkuu ku yaalayna uu sheegay dabcadan hadda taalla naskaasi waa ka maqan yahay sidaas daraaddeed in la haleeshiyo wey yani qoladii tabcinaysay baa laga yaabaa inay saqad ka dhacay ama yani waxa weeyaan tii ay ka tabcinayeen makhduudaday ka tabcinayeen ayib waxaa kaloo ijmaaca isagana soo guuriyey alimaamu albagawi fii sharxi sunna isaguna wuxuu ihi itafaqat alsaxaabatu waltaabicuuna faman bacdahum min culamaءi الsunة clى ana alأcmaala min aliiman wa qaluu ina aliimaana qowl wacamalu wacaqiida wuxuu leeyahay saxaabada iyo taabiciintii intii ka dambaysay oo culimmada sunnada ihi waxay isku waafaqeen oo isku raaceen acmaashu inay iimaanka ka mid tahay waxayna yidhaahdeen iimaanku waa qowl carabka laga yidhaahdo camal xubnuhu sameeyaan caqiido qalbigu qabto sidaasuu isaguna soo goriyey sharxu sunna ayib waxaa kaloo isagana sidaasoo kale ijmaca soo guuriyey alimaam ibn cabdilbar fi tamhiid isagana ajmaca ahlu اlfiqhi wاlxadiid cala ana aliimaana qowlun wacamalu walaa camala ila biniya buui waxay isku ijmaaceen buuhi dadka fiqhiga iyo xadiidka intuba iimaanku inuu qowl iyo camal yahay camalna maba dhici karo in niyo la helo mooyaan yani ictiqaad in la helo mooyaan saas way macana marka nuquulaadkaasi kuwii horaan ku xoojinaynaa rag aada u fara badan oo culimmada sunnada ka mida baa ijmaaca soo guuriyey salafka saxaabada iyo taabiciinta inuu itifaaqoodu ahaa in iimaanku uu saddexdaa tiir ka kooban yahay oo saddexdooduba saddexduba lagaga maarmaan yihiin macanaha ayb taa haddaynu garanno kufriga kufriga oo macnaha iimaanka ka soo horjeeda isaguna wuxuu ku yimaadaa ictiqaad iyo qowl afka laga yidhaahdo iyo xubnaha camalkooda haddii ictiqaad keliya la helo ictiqaadka keligii oo iimaankii burinaya haddii la helo gaalnimo wey diinta waa lagaga baxayaa inta waa laysla ogolay laakiin qowl lagu dhawaaqay oo isagana gaalnimo ah baa jira oo kufri keenaya walow haba sheegta ninka hadalkaa yidhi inuusan qalbigu la qabin haba sheegtee camal waxaa jira diinta lagaga baxayo oo lagu gaaloobayo walow ninka sameeyey haba sheegto inuu qalbiga uusan ka rumaysnayn sidaas daraaddeed kufrigu wuxuu ku imaanayaa ictiqaadina wuu noqdaa qawlina wuu noqdaa camalina waa noqdaa in kufriga lagu xasriyo lagu kooboo la yidhahdo kufrigu waa uun wixii ictiqaad ah ee camalka kufri kama yimaado qowlkana kufri kama yimaado madhabkaasi waa madhabka murji'ada wey ama la yidhaahdo qowlka daliil wuxuu u yahay ictiqaadka kufriga ku jira ama ficilka dhacay ee kufriga kutusayahay wuxuu daliil u yahay kufriga qalbiga ku jira laakiin isagu bixaddi daatihi kufri ma aha waa madhabka nimanka la yidhaahdo murji'ada weeye oo masalan waxa weeye waxaa ka soo guurinaya ninka la yidhahdo shahristani ayaa soo guurinaya oo kitaabkiisa almilal wannixal buu ku keenaya wuxuu leeyahay wa ilaa hada almadhab mayala ibnu raawandi wa bishr lmurisi qaala aliimaanu huwa altasdiiqu bilqalbi wallisaani jamiican walkufru huwa aljuxuudu walinkaar wاlsujuudu lilshamsi wاlqamari wاlsanam laysa bikufrin fii nafsihi walakinahu calaamat lilkufri calaamatu lkufr waa madhab madhabkii bishr lmurisi iyo ibnu raawandi iyo madhabkoodii weeye muctasilada iyo niman nimanka layihahda murji'ada iyo yaa madhabkaa qaba oo ah gaalnimadu waa uun diidada qalbiga qalbiga inuu inkiro shaygii la rabay inuu qiro ruuxu hadduu sanam u sujuudo ama qoraxda u sujuudo ama dayaxa u sujuudo kufri la dhihi maayo sujuuddaasi waa gaalnimo la dhihi maayo laakiin maxaa la dhahayaa sujuuddaasi waxay ku tusaysaa gaalnimo qalbiga ku jirta ayb maalan wuxuu ka soo guuriyey abulxasan alashcari maqaalaadkiisa wuxuu ku soo guuriyey nin la yidhahdo abu mucaad altawmani wuxuu ka soo guuriyey oo murji'ada ka mid a wuxuu yidhi man qatala nabiyan aw latamahu kafara walaysa min ajli allatmati kafara walakin min ajli alistikfaafi walcadaawati walbugdi lahu macnaha waxa weeye ninkii nebi dila ama nebi dharbaaxa waa gaaloobaya dharbaaxada iyo dilka laftiisu gaalnimo ma aha waa suu leeyahy laakiin dharbaaxada uu nebiga dharbaaxay iyo dilka uu nebigu dilay baa astaan waxay u yihiin iyo calaamo qalbigiisa inay ku jirto fududaysi iyo cadaawo iyo nacayb uu u qabo nebiga taa qalbiga ku jirtee ficilkiisu ku tusay baa kufriga ah laakiin ficilkansi ahaantiisa kufri ma aha buu leeyahy madhabkaasi marka madhabkee wey waa madhatulmurji'a iyo muctasilada wey ruuxii yidhaahda kufrigu ictiqaad unbuu ka yimaadaa laakiin camalka iyo qowlku midna kufri ma ahe waa calaamatun cala alkufri ama daliilun cala alkufri ruuxii yidhaahday waxa weeyaan waa waqaca calaa ra'yi almuctazila waalmurji'a saas way macanaa madhab ahlusunna waljamaca waxay yaan qowlkoo mujarad a kufri buu noqon karaa oo maalan maxaa miaal u noqon karaa waxaa miaal u noqon karaa qowl kufri ah maalan ilaahay hayrkii buu baryey soo ma ama ilaahay hayrkii buu kaalmo weydiistay soo qowl maa qalbigana wuxuu leeyahy aniga qalbigayga kuma jirto cidaan ilahayn baa wax tari karta qalbigayga ilaahay keliya wax tari karayaan rumaysna wuxuuna leeyahay shee cabdulqaadir jiilaanu iisoo gurmo maxaad dhahaynaa kufri ma aha qowlkaasi kufri cad wey ruuxu yidhaahda kufri ma ahee laakiin qalbiga kufri ku jiruu daliil u yahay waa madhabulmurjia waay soo ma jeed maalan mid baa wuxuu caayay horteennu ilaahay buu caayay rasuulku cayay malaa'igtu cayay wuxuuna leeyahay aniga qalbigayga ilaahay waa ku wen yahay rasuulku qalbigayga waa ku wen yahay malaa'igtu qalbigayga waa ku weyn tahay maxaad dhahaysanin waa gaal baa mise gaal ma waa gaal wey kufrigiisa maxaa ku tusay qowlka uu ku hadlay baa kufrigiisa keenaya mana suroobi karto in la yidhahdo qalbiga waa dhici kartaa culimada qaarkood ood arkaysa odhanaya yani waxa weeyaan yani cillo uga dhigay laakiin ma inkirayaan inuu qowlka keligii kufri noqon karo culimada sunnada qaar ka mid ayib maalan ficil buu ku kacay ficil buu ku kacay maalan ilaahay cid aan ahayn buu u sujuuday wuxuuna yidhi waxaan rumaysanayaa ilahay keligin baa la caabudi karaa sanamna waa u sujuuday ama qabri buu u sujuuday ama wadaad buu u sujuuday gaalnimo ma tahay mise maa ya waa gaalnimo waa gaalnimo ficilkaa lafahaantiisa kufri ah misxafkii intuu soo qaaday qur aankaabuu ku istaagay maalan ama meel musqul iyo qashin buu ku dhex riday ficilkaa ma ku gaaloobaya waa ku gaaloobaya mujarad ficilkaasaa kufri ah saas daraaddeed sida iimaanka arkaantiisuba saddex ay u noqotay oo iimaanka arkaantiisa cinta sunna maxaa nidhi waa qowlun ictiqaadun iyo camal kufriguna wuxuu noqdaa ictiqaadna waa noqdaa camalna waa noqdaa qowlna waa noqdaa macnahaasi waa macno muhima in la fahmo u baahan ilaa rag badan baa meeshaasi intay shubha ka gashay baa waxay yidhaahdeen kufrigu waa istixlaalka qalbiga iyo ictiqaadulqalbi un markaasaa waxay ku dhaceen yani madhabkii murjiaday ku dhaceen iyo muctasilada macnaha waa halis marka arrintaas in lagu baraaruga wey ayb taa markaynu ka gudubno iyadana wax yar aynu kaga noqonno nimankii la dhihi jiray ashaacirada labadii masale shalayta soo marnay oo ahayd iimaanka qeexitaankiisa iyada waan ogeyn warkooda inuu ahaa atasdiiq annutqu billisaanna inay isku khilaafsanaayeen camalu ljawaarixna maxay yidhahdeen ya carabka waa isku khilaafsanaayeen nudqigiisa laakiin camalka camalka way isku waafaqsanaayeen inuusan rukni ahayn soo ma laakiin waxay qabeen ahaa shartu kamaal waa uun wax dhammaystiraya iimaanka ee iimaanka maahiyadiisii ka mid maaha taasa isla ogolaayeen soo ma ayib taa marka aynu ka nimaando laakiin marka loo yimaado qaacidadii ku xigtay taa oo ahayd aliimaanu yaziidu wayanqus maxay ka qabeen ya shaaciradu maxay ka qabeen halkaas ya ahlu sunnay waafaqsanaayeen qaarna waxay soo guuriyeen inay ahlu ayna waafaqsanayn qoladaa marka baltaan aan taxqiijinno Ehm, horta laba cibray leeyihiin khulaasada warkooda marka lasoo ururiyo iimaanka asalkiisii iyo qeexidday ku sameeyeenoo bimacna tasdiiq ah marka la fiiriyo iimaanku mana ziyaado mana nusqaamo taasi waa mid dhinac kale marka laga fiiriyo acmaashii iimaanka ka milaysay een iimaanka ka mid ahayn markii la fiiriyo yaa waxaa imaanaysa yaziidu wayanqus yaziidu wayanqustu marka waxay u noqonaysaa camalkii oy markii horeba ku sheegeen inuu rukni uusan ahayna uu yahay shartu kamaal soo ma ama qeexitaanka iyo arkaanta iimaanku iyo aslu liimaan cindahum laa yaziid walaa yanqus khulaasada madhabkoodu waa ka ayb wuxuu leeyahay maalan markuu sharxayo beydkii laqani ee soo sheegnay warujixat ziyaadat liimaani bima taziidu taacat linsaani markuu sharxayey wuxuu yidhi bayjuuri wuxuu yidhi warajaxa jamaacatu min alculamaa wahum jumhuuru اlashaacirati alqowla biziyaadati اliimaan liannahu laa macnaa litarjiixi ziyaadati اliimaan ila tarjiixu lqowli biha yacni waxay rajaxeen buu leeyahay jumhuurta ashaaciradu iimaanku inuu ziyaadayo meel kaleetu wuxuu ku yidhi haddana safxada midda ku xigta ta kusii xigtaa wuxuu yidhi waqaala jamaacatun minhum wa qaala jamaacatun acdamuhum alimaamu abi xaniifa abu xaniifa wa huwa nucmaan ibnu haabit laa yaziidu walaa yanqus buu liannahu ismun litasdiiqi albaaliq nihaayat aljasmi waalidcaam buu koox kaleetana waxay yidhaahdeen iimaanku mana siyaado mana nusqaamo lianna waa tasdiiq meeshii ugu dambaysay gaadhay mar hadduu meeshii dambaysay ugu gaadhay siyaado ma leh hadduu nusqaan galana waaba kufri hadduu intaa iska dhimana waa gaalnimo siyaadadana ma imaan karto dee meeshii ugu dambaysay ee loo baahnaa inuu joogo buuba joogaaba wax siyaadaa ma fuuli kartu leh kadib wuxuu yidhi waqaala jamaacatun minhum alfakhru alraazi wa imaamu alxaramayn qolo kaloo saddexaad waxay yidhahdeenoo uu ka mid yahay fakhruraazi imaamulxaramayn ay ka mid yihiin waxay yidhaahdeen laysa alkhilaafu bayna alfariiqayni xaqiiqiyan bal lafdiyan bay yidhahdeen khilaafka labadaa kooxood u dhexaysa waa kooxde iyo kooxde kooxda tidhi iimaanku wuu siyaadaa wuu nusqaama iyo kooxda tidhi ma siyaado mana nusqaamo khilaafka u dhexeeya waa khilaaf uun kelimada la isticmaalaya khilaaf jawhari amaah khilaaf xaqiiqiya me waa khilaaf suuriya ama lafdiya dheh saasay macnaha ayib wuu sii ashaxo wuxuu idhi wawajhu kowni اlkhilaafi lafdiyan buu yidhi ana alqowla biannahu yaziidu wayanqus maxmuulun calaa maa bihi kamaaluhu wa alacmaal ayib wاlqowlu biannahu laa yaziidu walaa yanqus maxmuulun calaa aslihi wa huwa atasdiiq macnaha ma la fahmad yacni qowlka odhanaya ma siyaado ma nusqaamo waxaa lagu xambaarayaa wixii qalbiga ku jiro tasdiiq ahaa oo iimaanka ku qeexeen kaasaa lagu xambaarayaa ma siyaado mana nusqaamo qowlka odhanaya wuu siyaadaayoo wuu nusqaamaana waxaa lagu xambaarayaa acmaashii kamilaysay iimaanka mala fahan marka acmaasha mukamilada a ah marka la fiiriyo waxay leeyihiin yasiidu wayanqus taacaadkuna waa siyaadiyaan yani waxa weyaan maaratay leanna kullamaa acmaasha saalixa ay bataan waxaa badanaya kamaalkii iimaanka kullamaa acmaasha macaasida ruuxu uu badsadana waxaa badanaya nuqsaantii ku dhacday kamaalka iimaanka asalkii iimaanka maaha nuqsaantii ku dhacday xaggee kamaalka iimaanka oo acmaashiya macnaha saas wey iimaanka asalkiisu mana siyaado mana nusqaamo oo tasdiiqa macna sidaasi ayay qoladaasina u yidhaahdeen khilaafku waa lafdi hadal noocaasoo kalea ah waxaa soo guurinaya isagana waxaa iska leh ma soo guurinaya waxaa iska leh ninka la yidhaahdo abubakr albaqilaani baa iska leh fii kitaabihi alinsaaf fima yajib ictiqaaduhu walaa yajuuzu ljahlu bihi isagana wuxuu soo gurinaya hadal noocaasoo kalea ah. oo maalan haddaan kelimo ka sheegno wuxuu yidhi a wuxuu yidhi wakadalika ayضa laa nunkiru an nuطliqa ana aliimaana yaziidu wayanqus kama jaءa fi اlkitaabi wالsunة lakina الnuqsaana wالziyaadaةa yarjicu fi اliimaani ila axadi amrayn buuri sidii qur'aanka iyo sunnaduba sheegeen inaanu nidhaahno iimaanku waa siyaadaa waana nusqaamaa ma diidanin buuri ayb laakiin siyaadadaa iyo nuqsaantaasi iimaanku laba arrimood mid bay u noqonaysaa buuri walu fiirsada ima an yakuuna dalika raajican ila alqowli waalcamal in la yidhahdo siyaadadu waxay u noqonaysaa qowlkii iyo camalkii oo labaduba ka baxsan yah iimaankii asalka ah ka baxsan soo ma jeedaan leanna qowlkan waa kuwii ku muransanaa ficilkana way isla ogolayen sooma camalkan waa isla ogolayen ayb duuna tasdiiq ima an yakuuna dalika raajican ila alqowli waalcamal duuna tasdiiq oo tasdiiq isaga ziyaado ma gasho lianna dalika yutasawaru fiihimaa ay fi lqowli waalcamal maca baqaa'i iliimaan qowlku inuu siyaado camalku siyaado waa la suuraysan karaa iimaankii sidiisii buu baaqi ku aanaya isagu ayib wuxuu yidhi faama atasdiiqu famatan kharama minhu adnaa shay batala aliimaan buuhi tasdiiqa isaga wax yar hadduu dhinmo iimaankii o dhan baaba sooma tasdiiqoo asluliimaan ay ku sheegeen ama iimaanka ku qeexeen asagu ma kala go'o mana kala hadho mana siyaado mana nusqaamo wabayaanu dalika buu sii sharxaya arrinta labaad wuxuu yidhi ee siyaadada iyo nuqsaanta itlaaqeeda aan u ogolaanayno waa in la yidhaahdo xagga ammaanta ruuxa la ammaanaya iyo abaalgudka aakharo iimaanka dadku wuxuu u kala siyaadayaa u kala nusqaamayaa aakhare marka la tago abaalgudka la kala siinayo taa waa mid ama maahe ammaanta adduunyada ay ku helayaan oo ruuxa dee camalkiisu badan yahoo qowlkiisa badan yahay khayrka ihi xagga ammaanta adduunyada waa ka fiican yahay ruuxa ka hooseeya xagga camalka iyo qowlka khayrka adakhare markii la tagana abaalgud ahaan waa ka fiicnaanaya taas dhanka marka la fiiriyana iimaanku waa ziyaadiyo waa nusqaama waa la dhihi karaa laakiin tasdiiqa oo iimaankii ay ku qeexeen asaga mana siyaado mana nusqaamo ma la fahmay marka ra'yiga ashaaciradu marka waa sidaas ashaaciradu waxay kala qaadayaan tasdiiqi iimaanka ay ku qeexeen ma siyaado mana nusqaamay leeyihiin waa say macnaha waxa weeye qaarkood qabaan amaa camalkii iyo qowlkii oy iimaanka ka saareen waxay leeyihiin siyaadada iyo nuqsaanta wuu aqbali karaya warkooda adiga murtidiisu waa iska ayib wuxuu yidhi sheekhu marka wayactaqidu waxay ictiqaadinayaan ahlu sunnati sunnada dadkeeda kutubtan oo kale marka lasoo soo gaadho waxaa laga maarmaan ah wixii jira inaad wax badan ka ogaataan kutubtan marka lasoo soo gaadho kutubtii yani mubtadi'a ah loogu talagalay hoos hoose baa inta badan mutuunta waxa ku yaalla iyo lagu soo ogaaday iyo usuusha laakiin usuusha maxaa khilaafsan iyo maxaa keenay in la iskhilaafo iyo maxaa la kala deliishaday iyo ruuxu daalibkii waxoogaa mustawihiisu waa inuu kor u yara kaco soo saas ma weligeed haddii la taagnaado uun matniga waxa ku qoro in laydin laqmeeyo oo wixiiba aan si yacni gudaha la gelin cumqiyan loo gelin weligaa waxa weyaan xeebta unbaa taagnaani soo ma gudahaba geli maysa saas daraaddeed dadka mubtadi'iinta ah kutubtii hore yani wax bilowga ahaa inay iyagu soo bilaabaan fiican laakiin ragga waxoogaa mustawahoodu soo yara kacay waxaa fiican inay ogaadaan waxani maxaa keenay in layiskhilaafo asbaabtu maxay tahay maxaa la kala qabaa liyakuuna calaa bayina leanna wixii kutubtii bay ku qoranta saas man sidaa ay tahay weliba wixii jiray oo dhan ma sheegayno wax badan baynu ka gaabsanayn firaq waxaa jira xataa warkooda aynaan soo qaadayn lanna inaga ashaacira un baa in haysata sooma ashaacirada ah, uun inaynu isu dul taagno waxay qabaan masale walba taasaa aada muhiim noogu ah ayb wayactaqidu waxay ictiqaadsan yihiin ahlu sunnati ahlu sunnuhu waxay ictiqaadsan yihiin ana almu'mina mu'minku wain adnaba haba dembaabe dunuuban dembiyo kaiiratan oo fara badan haba dembaabe dunuubtaasoo saqaa'ira ha saqaa'ira iyo wa kabaa'ira ah ana almu'mina mu'minku wain adnaba haba dembaaba dunuuban duub kaiiratan oo fara badan sakhaa'ira ah kuwa yaryar iyo wa kabaa'iro kuwo waaweyn fa inahu isagu laa yakfuru ma kufrinaya biha dunuubta ku kufrin maayo saasay qabaan ahlusunnuhu asxaabuulxadiid wain kharaja hadduu baxo can iddunyaa adduunyada hadduu ka tago hayra taa'ibin xaal uu yahay midkaan mid aan ka toobadkeenin minhaa dunuubtii aan ka toobadkeenin oo wamaata uu dhinto cala tawxiidi tawxiidka korkiisana uu ku dhinto fa inahu isagu ha cala tawxiidi tawxiidka korkiisa uu ku dhinto walikhlaasi iyo ikhlaas badhaxtirid cibaadada ilahay loo badhaxtiro hadduu ku dhinto fa ina amrahu arrinkiisu ilallaahi alla xaggiisuu ahaaday caza wajal arrinkiisu ilahay buu leeyahay taladiisa ilahay baa ayb ilahay baa suu doona ugu talinaya wuu sii fahfahey wuxuu yidhi in shaaa ah hadduu doono alle cafaa wuu cafinayaa canhu xaggiisa wuu iska cafinaya wa adkhalahu wuxuuna gelinayaa aljannata jannadana wuu gelinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaduu jannadiisuu gelinaya saaliman isaga oo bad qaba oon cadaab taabanin haaniman oo oo faa'iidaystay isagoo faa'iido wata yacni wixii uu ka baqayeyna ka nabadgalay oo bad qaba oo saalim ah ayuu jannada alla geynayaa hadduu doono ayb hayra mubtala wa adkhalahu wuxuu alla gelinayaa aljannata jannaduu gelinaya yowma alqiyaamati saaliman xaalu yahay mid nabad qaba oo bad qaba haaniman oo haniimaystay hayra mubtalan mid la ibtileeyeyna aan ahayn binnaari naarta lagu ibtileeyey mid naar lagu ibtileeyoo lagu imtixaanayoo la soo mariyeyna aan ahayn ay walaa mucaaqabin mid la ciqaabayna aan ahayn calaa maa shay korkii loo ciqaabay irtakabahu uu sameeyey oo waktasabahu uu kasbaday uma kadibna markuu kasbaday oo uu sameeyey istasxabahu watay dembigii ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada watay oo saaxiibsaday oo min alaahaami ah, ah. uma istasxabahu uu saaxiibsaday wixii uu saaxiibsaday ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadha ee uu watay oo la socday oo min alaahaami dembiyada ah walawsaari ee macnaha waxa wey iyo macaasida yani macaasida iyo awsaarta yani culaysyaalka dembiyada wain shaaa hadduu doono taasi waa mid wain shaaa hadduu alla doonana caaqabahu wuu ciqaabayaa addoonkaas wa cadabahu wuu cadaabayaa muddatan muddo ayuu cadaabayaa bicadaabin naari naarta cadaabkeeduu ku cadaabaya waidaa goortii cadabahu u cadaabana waidaa goortii cadabahu u cadaabo alla subxaana wa tacaala lam yukhallidhu waarin maayo addoonkii fiihaa naarta dhexeeda ku waarin maayo bal iskaba dhaafe actaqahu wuu xoraynaya actaqahu wuu xoraynayaa wa akhrajahu wuuna bixinayaa minhaa ah. minhaa naartii buu ka soo saarayaa ilaa naciimi daari alqaraar sugnaanshaha daarteeda daartaa nicmadeeda xaggeedu u saaraya oo jannada macna masaladan mas'aladii hore ee iimaankay calaaqa la leedahay iimaanka markaynu soo qeexaynay waxaan idhi iimaanku inuu yahay qowl iyo camal iyo ictiqaad yaa qabaynu nidhi ahlu sunnaha iyo khawaarijta iyo muctasilada fa keliya qalbigu inuu garto un yaa qabaynu nidhi jahmiyadaa qabta iimaanku inuu tasdiiq yahay iyo macrifatu lqalbi waxaa qabaynu nidhi shaacirada iyo murji'ada murji'ada kooxdooda la yidhaahdo fuqahaau lmurji'ana waxay ku daraan macrif tasdiiqa maxay ku daraan qowlu lisaankay ku daraan ah, murji'at lfuqahaa qowlu lisaankay u idaafeeyaan ayib intaa markaynu soo garanno baa waxaa imaanaysa mas'aladaasi tadbiiqeeda meesha taxriir maxallulkhilaaf waxa la yidhahda meesha ay ku kala bixi doonaan oo si fiican ugu kala caddaanayaan qeexiddaa marka laga yimaado waa tan ruuxii mu'minkaha ah ee muslimka ahaa baa dembi weyn galay dembigaasi shareecadu ma sheegin in diinta lagaga baxayo hadday shareecadu sheegtay in diinta lagaga baxayo lagu gaaloobayo ayada kaasi warkiisu waa iska duuduuban yahayoo camal ay shareecadu sheegtay in lagu gaaloobayo way wada qabaan in lagu gaaloobayo yacni waxa weeyaan maadaama uu kufri yahay oo shirki yahoo diinta lagaga baxayo ee waxaa laga wada hadlaya waxa weeye waa camal dembi ah dembi weyn ah shareecaduna ayna sheegin in diinta looga baxayo ee uu dembi ah maalan zinada xatooyada xanta dilka dadka dunuubta noocaaseen diintana lagaga bixin dunuubta waaweynna ah dunuubtaasi ruuxu isagoo muslima ah hadduu sameeyo xukunkiisu muxuu yahay masalada way masaladu meeshan kaga hadlayo waana masalada ay yacni waxa weeyaan ku soo baxayso mihaalla u noqon karta qeexitaankii ay iimaanka qeexitaankiisa isku khilaafeen laba dhinac baa marka laga fiirinaya ruuxaasi muslimka mu'minka ahaa ee dembiga weyn galay laba dhinac baa laga fiirinaya adduunka horta magacee la siinayaa wey adduunka magacee la siinaya ma gaalbaa mise waa mise waa muslim aakharase xugumkeebuu qaadanayaa ma naartuu ku waarayaa mise wuu ka bixi doonaa labadaa dhinac wa qoladii tidhi iimaanku iimaanku waa uun qal qalbigoo laga rumeeyo wax qaybsamayana ma aha mu'minka dembiga weyn galay agtooda muxuu ka yahay ya abadan gaal ma ah qalbiga keliya weyba dheen dhaheen rumayntu waa uun qalbiga inuu ka rumeeyo qalbiga acmaashiina iimaankaba kuma jirto way ka saareen ama dembi la gala ha noqdo ama waajib laga taga ha noqdo iimaanka iyaga way uga baxsantah ugumaba jirtaba soo ma iimaanku waxay yidhaahdeen waa wax qalbiga uun galo waa tasdiiqulqalbi bas kuwaasi muxuu noqonayaa ruuxa dembiga weyn gala agtooda muxuu ka noqonaya mumin kaamilulimaan buu noqonaya soo ma leanna waxan uu la yimidi waaba wax iimaankiiba ka baxsanba soo ma camalkan uu la yimid ee dembiga weyn ah waajibkan uu ka tegey macsiyadan uu galay markii horeba annaga iimaanka nooguma jirin la-aantood buu iimaanku kaamil noo ahaa annaga tasdiiq ma laga helay iimaankiioo kaamila laga helay waxaa kale warkaa kale soo maaha warkaasi meeshiisa hayaal ayaga uma xisaabsana bu waa mu'min kaamil liimaan saas daraaddeed waa inagii soo marnay inay yidhaahdeen iimaanunaa ka iimaani jibriila wa mikaa'iil ruuxa ugu ugu dembi badan addoommada mu'miniinta ah ee ugu faajirsan ee ugu macsiyo badan iimaankiisa iyo iimaanka nebi maxamed waa isku mid bay qabaan soo maartaan qoladaasi marka agtooda wuxuu ka yahay mu'minun liimaan ayib aanu nimaadno qoladii kale tidhi iimaanku waa qowlun wa camalun wa ctiqaadun oo imise qolaha ahlusunnaha iyo khawaarijta iyo muctasilada halkana iyagu ku kala baxaya marka hore waxaad moodaysaa xagga qeexitaanka iimaanka inay wada socdeen soo ma laakiin meeshanoo kale ay ku kala baxayaanoo waan soo cadaynay say u kala baxayaan laakiin mihaal ahaan tanoo kale marka la mihaalinayo si cad bay u muuqanaysaa farqiga u dhexeeya ahlusunnaha iyo khawaarijta muctazilada fi hadi lmasala khaasatan ayib qolada ahlu sunnuhu maxay dhaheen qowlun wa camalun wa markay yidhaahdeen camal oo dhan waa rukni iimaanka ka mid ah oo haddii camal la waayo ama ruuxu dembi galo ama waajib ka tago iimaankii waa waxaan qaybsamaynina waa tegayaa miyay dhaheen ya maxay dhaheen waa nusqaamaya soo ma acmaashaan soo sheegnay inay yihiin inay yidhaahdeen qaarna waa rukni oo haddii la waayo iimaankii waa la waayaya soo ma qaarna rukni ma ahee waa waajibaad iyo mustaxabbaad oo haddii la waayo iimaankii waa jiraya soo ma laakiin maxaa gaadhaya naqsi baa gaadhaya macsiyuu galay aan gaalnimo keenaynin marka waxaa la odhanayaa waa mu'minun naaqisu liimaan waa meesha culimmadu yidhaahdaan laa yucطaa alsmu اlmuطlaq walaa yuslabu mulaq walaa yuslabu minhu muطlaqu alsmi yani waxa weye alismu lmutlaq waxa weeye waa ismigii oo kaamil ah mu'minkii oo kaamil ah la siin maayo mutlaqulismina waxa weeyaan magicii iimaanka oo dhanna laga wada qaadi maayo maxaa la dhahayaa waxaa la leeyahay waa mu'minun naaqisu liimaan ama mu'minun biiimaanihi faasiqun bimacsiyatihi iimaankii laga wada siibi maayo iimaankiioo buuxana la wada siin maayo laakiin waxaa la siinayaa iimaan kala dhiman baa la siinaya dhimanaashahaasi kolba macsiyadiisu intay la egtahay wey qoladaasi halkaasay mareen waa madhab ahlusunna waljamaaca taasi waa adduunyada aakhare markuu tagana warkiisu muxuu noqonay ya taxta almashiica taxta almashii'a ilaahay subxaana wa tacaala baa suu doono ka yeeli oo suu doonoo see ah hadduu doonana intuu iska cafiyo buu horay jannada ka geynaya isagoo bad qaba oo samata oo macnaha waxa weeyaan aan dhibgaadhin oon la cadaabin buu ilaahay iska cafin karaa hadduu doonana alla subxaana wa tacaala dembiguu galay baa naarta lagaga goynaya cadaabka la soo marinaya laakiin maxaa ku xiga naar ku waari maayo soo ma iimaan buu ku dhintay qiyaasta iimaanka uu ku dhintay baa keenaysa inuusan naarta ku waarin xukumkiisa aakharana cinda ahlusunna kawe khawaarijtaanu nimaadno maxay yidhahdeen iyagu iimaanku waa qowl iyo camal iyo maxay dhaheen ictiqaadka iyagii ahlusunna farqiga udhexeeya muxuu yahay qeexitaanka iimaanka markaynu soo marin ya ya iimaanka waxay yidhaahdeen waa qowl iyo camal iyo ictiqaad laakiin waa gabal aan qaybsami karin waay soo mayna dheh ta kale camalka dhammaantii wuxuu ku jiraa bay dhaheen waa rukni iimaanka ah camalkii haddii wax ka mida la waayo ama ruuxu dembi galo weyn ama waajib uu ka tago markaa camalkii yani tiir iimaanka ka mid ahaa baa meeshii ka baxay iimaankii waa wada raacayaa maadaama qayb ka mida ay tagtay wax qaybsamayana ma aha baydheh halkaa way meesha u dhaxaysa farqiga u dhaxeeya ahlu sunnaha iyo nimanka la yidhahda khawaarijta iyo muctasilada meesha ay ahlu sunnuhu ka yidhaahdeen iimaanku waa qaybsamaa waana kala bataa hal gabalna ma ahe wuu qaybsami karaa camalkuna qayb ka midana waa rukni qayb ka midana rukni mehe waa ka baxsanya ayagu waxay dhahen camal oo dhan waa rukni acmaasha waajibka khaasatan iyo muxaramaadka oo laga tago ayib saas daraaddeed markii loo yimaado ruuxii dembiga weyn galay cinda alkhawaarij muxuu noqonaya ya gaal wey limaada uu gaal u noqday leanna iimaankii qaar ka miduu ka tegey mar hadduu qaar ka mida ka tego camalkii ana isagiioo dhan waa israacay waxba ma hadhin marka soo ma ayib adduunka marka waxay dhahayaan waa kaafir axkaamtii gaalkay siinayaan aakharana maxay dhahayaan mukhalladun fi naar bay leeyihin naartuu ku waaray adduun iyo aakharaba waxay siinayaan xugum gaal bay siinayaan muctasiladu khawaarijta maxay kaga gedisnaayeen qeexitaanka iimaanka ma wax farqiga udhexeeyey maxaa udhexeeyey khawaarijta iyo muctazilada fii tacriifi اliimaan ma wax farqiga udhexeeyey maya wax farqiga uma dhexey wax farqiga uma dhexey labadooduba isku mid bay ahayd ayib maxaa la rabay marka maadaama qeexitaanka iimaanka ay isku mid ka ahaayeen waxaa la rabay inay ninkan dembiga weyn galay ee mu'minka ahaana inay isku mid ka noqdaan soo lama rabi farqibaa udhexeeya marka xagga aakharo marka la tago xukunkiisa aakharo isku mid bay ka yihin oo maxay dhahayaan waa mukhalladun fi nnaar ah, ma ka soo baxayo naartu kuwaanayaa bay dheh adduunka markuu joogo bay marka wax yar madhabkii khawaarijta bay wax yar dhinac ka mareen waxay yidhaahdeen annagu dhihi mayno gaal weeyana dhihi mayno mu'min weeyaanna dhihi mayno laakiin labadaa boos u dhexeeyuu fadhiyaa manzilatun bayna almansilatayn usuusha khawaarijta soo garamaysaan min usuulihim alkhamsa bay ka mid tahay almanzila bayna almansilatayn faasiqa milliga ah ama mu'minka dembiga ku dhacay weyn cinda almuctazila waxa weeyaan laysa bikaafirin walaysa bimu'minin wainamaa huwa fii manzilatin bayna almansilatayn mansilat alkufri mansilat aliimaan meel u dhaxaysa buu joogaa shareecada islaamka markii la baadho oo si kasta loo dhex galo axkaam ay leeyihiin dad aan gaalona ahayn muslimna ahayn ma laga heli karaa oo labiib ah labiib ma la heli karo yaa imaa in axkaamtii muslimiinta la siiyo yaa imaa in axkaamtii gaalada la siiyo adduunka markuu joogo meel la saari marka ma jiro manzila bayna almansilatayn war la garan kara maaha abadali khawaarijta inay raacaan baa dhantay badelkii macnaha dhexda fadhiisan lahayn ayb sheekhu marka madhabkii ahlusunnuhu inoo qeexay qeexitaankii iimaanka aan soo qeexnay miihaal caddaynaya sida laysugu khilaafsan yahay ha loo sameeyo haddii la yidhahdo miihaalka waxaa u noqon kara mas'aladaas murtakibulkabiira ruuxa dembiga galay baa miihaalkaasa si fiican kugu kala caddayn kara qeexitaanadii kala gadisnaa yani iyo natiijada khilaafka saas man wayactaqidu waxay ictiqaadinayaan buu sheekhuu yidhi ahlusunnati ahlusunnuhu waxay ictiqaadinayaan ana almu'mina mu'minku wain adnaba haba dembaaba dunuuban dembiyo kaiiratan oo fara badan dunuubtaasoo saqaa'iro wa kabaa'iro ah fa inahu isagu laa yakfuru ma kufrinaya biha dunuubtaa ku kufrin maayo khilaafan liman y khilaafan lilkhawaarij ayb wain kharaja hadduu baxo can idunyaa adduunyada hadduu ka baxo hayra taa'ibin isagoon toobad keenin minhaa dunuubtii isagoon ka toobad keenin oo wamaata uu dhinto cala tawxiidi tawxiidkana uu ku dhinto walikhlaasi iyo cibaadadoo ilaahay loo badhax tiro sidaa uu ku dhinto xukunkiisa aakhare muxuu noqonaya fa inna amrahu arrinkiisu ilallaahi alla xaggiisu ahaadee casa wajalla soo ma jeeda gaal weeye dhihi mayne waa muumin horta naaqisuliimaan ah waa magacii la siin lahaa xukunkii aakhare la siin lahaana fa inna amrahu ila allaahi w saas maana ayb in shaaa ah hadduu doono waa ka alla subxana wa tacaala siduu ka yeeli lahaa in shaaa ah hadduu alla doono cafaa wuu cafinayaa canhu xaggiisa ayib wa adkhalahu wuxuu gelinayaa aljannata jannaduu gelinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada marka sida looga hadlayo waa markuusan dembiga ka toobadkeenin oo isagoon ka toobadkeenin uu ku dhinto waay soo ma laakiin hadduu ka toobadkeeno iyada kuma jirto soo ma hadduu ka toobadkeeno intuu nool yahay ilahay toobadiisa oo aqbalaya shuruuddii toobadda hadduu la yimaado marka mid laga hadlay maaha taas macna ayib wuu ku dhintay soon ka toobadkeen waa wa adkhalahu alla wuxuu gelinayaa aljannata jannaduu gelinaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada saaliman isaga oo fayow haaniman oo haniimaystay hayra mubtalaa mid la ibtileeyoo la imtixaanayna aan ahayn binnaari naarta lagu imtixaanay walaa mucaaqabin mid la ciqaabayna aan ahayn calaa maa shay korkii mid loo ciqaabay irtakabahu uu sameeyey oo waktasabahu uu kasbaday uma markuu kasbaday kadibna istasxabahu uu la saaxiibay oo watay istasxabaa la yidhaahdaa markuu shayga wato oo uusan shaygu ka hadhina ay wada socdaan uma istasxabahu uu saaxiibsaday oo uu watay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhaya oo ah maagaasoo maxay ah oo min al dembiyada ah walawsaari culaysyaalka saas man yacni mid loo ciqaabayana isagoon ahayn wixii uu sameeyey uu ilaa qiyaamada uu ka tegayna uu watay oo la socday oo dembiyada iyo culaysyada ah ku loo ciqaabayna isagoon ahayn iyo ilaahay iska cafinaya jannadiisa geynaya ayib wain shaa hadduu doonana waa tii labaad wa in shaaa hadduu alla doonana caaqabahu wuu ciqaabayaa alla subxana wa tacaala cafaa canhum iyuu meesha dadka qaarkood u qoray wain shaaa cafaa canhum iyuu qore khalad waay wain shaaa caaqabahu baa sax laanna tii horaa waxay ahayd in shaaa cafaa canhu ta in shaaa cafaa canhum ay noqon karta maya saas wain shaaa hadduu alla doonana caaqabahu wuu ciqaabaya buu u ciqaabaya wacadabahu wuuna cadaabayaa muddatan wakhti buu cadaabayaa bicadaabin naari naarta cadaabkeeduu wakhti ku cadaabayaa muddo ma aha abaddi ma aha waidaa goortii cadabahu uu cadaabana lam yukhallidhu ku waarin maayo addoonkaa fiihaa naarta dhexeeda ku waarin maayo bal iskaba dhaafe actaqahu alla wuu xoraynayaa wa akhrajahu wuu bixinayaa minhaa naarta xaggeeduu ka saaraya alla subxaana wa tacaala ilaa naciimi daariilqaraari sugnaanta daarteeda iyo degmadeeda degmadaa nicmadeeda iyo barwaaqadeeda xaggeeda u saaraya yani jannadaa loo saaraya man aggaa la geynaya wa kaana wuxuu ahaa buu mualifku shaykhunaa sheekhanagu wuxuu ahaa sahl ibnu muxamed ahaa raximahu llah sahl ibnu muxamed waa ninkaynu soo marnay sacluuki wa sheekhiisii abuayib asacluuki yuu ka wada macnaha ayib wa qaala kaana wuxuu ahaa shaykhunaa sheekhanagu wuxuu ahaa sahli ibnu maxamed aha abuayib bn sacluuki raximahu allahu tacaala yaquulu mid yidhaahduu ahaa almu'minu mu'minka almudnibi oo dembaabay wa in cudiba haba la cadaabo binnaari naar ha lagu cadaabee fa fainahu isaga laa yulqaa la tuuri maayo fiiha naarta dhexdeeda ilqaa'a alkufaari gaalada sida loogu tuuro kale walaa yabqaa ku baaqi ahaan maayo fiiha naarta dhexdeeda baqaa'a alkufaari gaaladu siday ugu baaqi ahaanaysoo kale siday weligood ugu jirayaan ugu jiri maayo walaa yashqaa ma dhurdarraysanayo walaa yashqaa yacni waxa weeyaan ma dhurdarraysanayo ma nasiib xumaanayo fiiha naarta dhexeeda shaqaa'a alkufaari gaalada dhurdarridooda iyo nasiib xumadoodao kaleeto ku dhic mayso naartaba ha gale saas weyaan saasuu sheekhana udhihi jira saddexdaa jumlo ayuu sharxayaa marka oo sheekhiisa uu ka soo guuriyey yani waxa wey abu tayibin ayuu sharxaya saddexda jumlo waa saddexdee ruuxa mu'minka aynu hadda soo sheegnay ilaahay inuu iskana cafin karo dembiga galay ee ku dhintay isagoon ka toobadkeenin ee sheegnay inuu ilaahay iskana cafin karo hadduu doonana uu cadaabayo uu soo marinayo wakhti cadaabka la soo marinayo cadaabka haddii ilaahay uu geliyo loola dhaqmi maayo sida gaalada loola dhaqmo kaleeto hadda cadaabka dhexdiisa saasuka wada isagoo cadaabka galay xataa sida loola dhaqmayo ma aha sidii gaalada loola dhaqmayo oo maalan marka cadaabka la gelinayo gaalada waa lagu tuuraayo siba madax madax baa loogu tuuraa soo ma isaga saa loogu tuuri maayo qaabkaa qaabka gedisan buu naarta ku galayaa ta labaad weeye gaaladu naarta markay galaan way ku waarayaanoo weligood ka bix maayaan soo ma isaguse waa ka gedisan yahay ta saddexaad weeye naarta dhexdeeda gaaladu way ku dhurdarraysanayaanoo waa quusanayaan naxariisoo dhan bay ka quusanayaan asaguse sidaasoo kale maha walow naarti haba gale waa ka gedisan wiil haddana waa ka duwan yahay gaalada naarta ku jiraay waa ka gedisanya mana dhowrkaa kelimuu marka sharxayaa imaamka kitaabka iska iskale abu cumaan isaabuuni wuxuu yidhi wa macnaa dalika arrinkaan maciisu waxa weeye arrinkaa hadalkaa sheekhayga macnihiisu waxa weeyaan ana alkaafira gaalka yusxabu waa la jiidi calaa wajhihi wejigiisa korkiisaa loo jiidaya ila naari naarta xaggeedana loo jeedaya yowma yusxabuuna alaa wujuuhihim yacni naarta naartaa loo jiidayaayo weji weji baa loo jiidaya macnaha marka naarta loo sii wado inta lugaha la qabto qaarka dambe inta la qabto baa wejiga lagu jiidaya ilaa naarta lagaga tuuro wa yulqaa waa la tuurayaa fiihaa naarta dhexeedaa lagu tuurayaa mankuusan xaal u yahay mid gembisan mid daba gembisan yaani waxa weeye foorro madax madaxa loo hormarina lugaha iyo qaar dambuu waa dambaynaya leanna meesha ugu khatarta bini aadamka waa qaar horaha qaar horaha loo tuuraya macana ayib fi salaasili xaal uu silsiladaha ku dhex suganya markaa la tuurayo waalaqlaali alaqlaalu waxa weeyaan mufradkiisu hulli baa laydhahda ulli waxaana la yidhaahdaa tawqun min xadiid Ah. yani waxa weeyaan waa waa waa waa waa bir luqunta lagu xidho luqunta ruuxa lagaga xidha hulli baa la yidhaahdaa aqlaal iyo huluulna waa lagu jamciyaa saas way macnaha ayib ama waxaa la yidhaahdaa waa harag harag weeye xadhig harag ah oo gacanta iyo luqunta lagu xidho iyadana waa loo isticmaalaa khaasatan hulliga waxaa la yidhahdaa markii gacanta labada gacmood inta laysku xidho haddana luqunta lagula xidho baa la yidhaahdaa fii aqlaal ah, ulligadi waa manaa xidhid way manaa ayib waalaqlaali iyo macnaha waxa weeyaan birahaas iyo xadhkaha haragga ka samaysan waalankaali ayaa iyagana macnaha waxa weeye yuu ku dhex sugnaanaya waalankaal ankaalkuna waa jamcu niklin jamcu niklin nikligana waxaa la yidhaahdaa isagana waa dabarka adag wey dabarka adag wuxuu dooniba ha ka samaysnaadee ama yacni maydhaxa laga sooho ama bir ha ahaado marba hadduu adag yahay dabarku waxaa la yidhaahdaa isagana nikli baa la yidhahdaa ankaalla waa lagu jamciyaa ankaasha waxaa kaloo la yidhaahdaa luqada carabigaa ah, waxaa la yidhahdaa waa xadiidat lijaam xakamaha faraska iyo dameeraha iyo qaybta birtaa sooma ark qaybta birta afka kaga jirta taana waxaa la yidhaahdaa nikliba iyada la yidhahda ankaalna waa lagu jamciya ayib fi salaasili silsiladaha xaaluu ku dhex jiro walaqlaali iyo xadhkihii qoorta iyo walankaali iyo dabaradii iyagana ad adkaa ahiqaali ee cuscuslaa dabarka culus ee uu ku xidhan yahay dabarka uu ku xidhan yahay waa dabar culus dabar uu la socon karo ama la dhaqdhaqaaqi kara ma ah gacmaha iyo luqumahana waa la xidhayaa waana la dabrayaa silsiladana waa la dhex gelinayaa isagoo saasaa marka lagu tuuraya madax madax naarta loogu tuuraya walciyaadu billah taasi waa gaalka saasaa loola dhaqmayaa buui waalmu'minu mu'minka almudnibu ee dambaabay idaa goortii ubtiliya la imtixaano binnaari naarta lagu imtixaano fa innahu yadkhulu wuu gelayaa annaara naarta ayuu gelayaa kamaa yadkhulu siduu u galoo kale almujrimu ninka dembiilaha ihi fi dunyaa adduunyada dhexeeda assijna xabiska siduu u galo cala rijli xaal uu lugayn ku dul sugan yahy isagoo lugaynahayoo socda xabis markii lagu geynaya adduunka ma madax madax baa laguu tuuraa ah, see laysu xidhaa xoogaa dharka inta lagaa furfuro unbaa adoo lugaynahayo lugtaada ku socda baa gal lagu dhihi sooma saas isagoo lugihiisa ku socdoo la foorarinin baa la odhanayaa naarta gal saasay macana ayib fainahu yadhulu wuxuu gelayaa annaara naartuu gelaya kamaa sida yadhulu uu galoo kale almujrimu ninka dembile dembiga galay fi dunyaa adduunyada dhexeeda assijna siduu u galo cala arijli xaal uu lugayn ku dulsugan yahy oo uu lugaynayo macnaha ayib xaal uu lugta ku dul sugan yaho uu lugaynayo min hayri ilqaa'in tuurid la'aanteed wa tankiisin iyo gembin la'aanteed isagoon la gembiyinoon la foorarinin lana tuurin ayuu naarta gal la odhanaya markaasuu isagu galaya saasmanayb wa macnaa qawlihi taasi muxuu yahay intaa wuxuu ku fasiray fainahu yulqaa fiiha ilqaa'a alkufaar hadalkii sheekhiisa intaa ahayd yuu intaa ku sharxay wuxuu hadda u gudbayaa inuu sharxo walaa yabqa fiiha baqaa'a alkufaar jumladaas wada sharxay wa macnaa qawlihi laa yulqaa fi nnaari ilqaa'a alkufaarna ana alkaafira طيب ouais. الكفار وإسلا هذا الكلفتي سيوسي شرحية تقريبا ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفارنا أن الكافر معنيه سوحوي أن الكافر قالك يحرق ولقبي بدنه تشركي سأيا لقبي كله دمانتي kullamaa nadija mar kastoo uu bislaado jilduhu haraggiisu uu bislaado buddila waa loo bedeli jildan harag baa loo bedeli hayrahu oo isaga aan ahayn harag kaleoo cusub baa haddana la soo saari leanna bini aadamku meeshuu sidiisaba ka xanuunsado waa haraggan kore haraggaasi kullamaa uu gubtoo baaba'o ku kaloo cusub baa la soo saaraya maxaasaa loo yeelayaa liyaduuqa inuu dhadhamiyo daraaddeed alcadaaba cadaabka inuu dhadhamiyo daraaddeed dhadhanka kulaylka dareenka uu dareemayo si uusan u baabi'in ayaa kolba harag cusub la saaraya kamaa sida bayanahu llahu alla uu caddeeyey fii kitaabihi ugu caddeeyey fii qowlihi odhahdiisa tacala korahay uu yidhi ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey biaayaatina aayadahana ku kufriyey sawfa nusliihim dib baan ka gelin doonnaa naaran naar kullamaa mar walba oo nadijat ay bislaato juluuduhum hargahoodu ay bislaadaan badalnaahum waanu badel siinaynaa juluudan harga kalaanu badel siinaynaa oo hayrahaa aan hargihii hore ahayn liyaduuquu inay dhadhamiyaan daraaddeed alcadaaba cadaabka inay dhadhamiyaan darteed saasaa loo yeelay ayib taa waa gaalka wa ama almu'minuuna mu'miniinta miya falaa talfaxu ma leefayso ma baabi'inayso wujuuhahum wajiyaalkooda annaaru naartii baabi'in mayso walaa yuxaraqu la gubi maayo acdaa'u sujuudi sujuudda xubnaheedii oo minhum ayaga ka mid ah minhum xaala iyaga ka mid tahay xubnihii ay ka sujuudi jireenna la gubi maayo oo naartu waxaa laga ilaalinayaa meelihii ay ka sujuudi jireen id cilladu waxa weeye xarama allaahu alla wuu xarimay cala naari naarta korkeeduu ka xarimay oo uu u diiday acdaaa sujuudihi mu'minka xubnihiisii sujuudda ilaahay naarta waa ka xarimay inay gubto oo yani waa loo diiday ma gubi kartid baa layidhi macana ayb taa waxaa kutusaya xadiidka bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi hurayra nebiga sal lla lay wasalam xadiid dheer oo maalinta qiyaamada uu kaga warramayay boo wuxuu yidhi uma yatajallaa xata ida faraqa allahu min alqada'i bayna alcibaad wa araada an yukhrija biraxmatihi man araada min ahli الnar amara almalaa'ikata an yukhrijuu min annaari man kana laa yushriku biاllahi shayئa miman araada an yarxamahu miman yashhadu an laa ilaha ila اllah fayucrafuuna fi اnnaari biahari الsujuud ayb ta'kulu الnaaru ibna aadama ila ahara الsujuud xarama allahu cala annaari an ta'kula ahara الsujuud buu nabi uri sal lay slm yacni dadka naarta galay ee ahlu tawxiidka ah marka shafaaco lagu soo saarayo malaa'igtuu ilaahay amrayaa markaasu wuxuu leeyahay waxaad ka soo saartaan cid walba oo qiraysay cid ilaahay lagu caabudo inay cid xaq lagu caabudo inaysan jirin alla mooye markaasaa waxay kuwaxay soo saarayaan cid kasta oo sujuudi jirto ilaahay dartii u sujuudi jirta waxayna ku garanayaan oo kaga garanayaan dadka kale naarta galay sujuuddii bay ku garanayaan markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam ilaahay naarta waa ka xarimay raadkii sujuuddu ay reebtay inay gubto ilaahay waa ka xarimay subxana wa tacala raadka sujuudaya iyo xubinkeedu inuu baaqi ahaado hadhow ruuxa si loogu garto sooma ruuxii aan sujuudi jirin ka warrama isaga ya isaga warkiisu inuu dhammaadaan umalayna isaga maxaaba lagu garan horta lagu soo saari haba la soo saare sidaas daraaddeed baan utagi waan utagi doonaa inoo soo socota laakiin ruux aan sujuudi jirin oon ilaahayba u tukan jirin kaasi gaaladaa uun cadcad baa lagu daraya iyo kuwa madmadowba gaalada gaalnimadooda iska caddahay buu kaasi raacsan yahay ayib laakiin ruuxii sujuudi jirayoo tukan jiray dambiyo waaweyn ku dhintay kaaway midka loo shafeecaye sujuuddiisii calaamadeeda lagu garanaya lagu soo saari doono maana ayib wa macnaa qawlihi odhaahda sheekhaygu uu yidhi laa yabqaa fi nnaari baqaa'a alkufaar taa macnaheeduna waxa weeye ana alkaafira gaalka yukhalladu waa la waarinayaa fiihaa naarta dhexdaa lagu waarinaya walaa yakhruju mana baxayo minhaa naarta ka bixi maayo abadan weligii ka bixi maayo taasi waa gaalka walaa yukhallidu allaahu alla ku waarin maayo min mudnibii almu'miniin mu'miniinta kuwooda dambaabay alla ku waarin xaal uu ka mid yahay walaa yukhallidu allaahu alla waarin maayo axadan ruux oo min mudnibii almuminiina muminiinta kuwooda dembaabay ka mida fi naari naarta dhexeeda ku waarin maayo ifadu hadday saaxiibkeeda ka hormarto waa la xaaleeyaa saas man ayib axaddan taasaa macnaha u ahayd saaxib macnaha waxa weyaan eh, xaalada iyo <coughs> yaa macnaha waxa weya saaxibu sifa ah walaa yukhallid llahu alla waarin maayo min mudnibii almuminiin muminiinta kuwooda dembaabay xaal uu ka mid yahay fi naari naarta dhexeeda ku waarin maayo axadan axadna ku waarin maayo saas man ayb wa macnaa qowlihi ilaahay odhahdiisa uu yidhi walaa yashqaa binnaari shaqaaa alkufaar walaa yashqaa ma dhurdarsanayo fi naarta dhexeeda shaqaaa alkufaar taa macnaheeduna waxa weeye ana alkufaara gaalada yuayisuuna ya wa macnaa qowli illahi ah Ah, wamacnaa qawlihi sheekhayga qowlkiisa macnihiisu waxa weye uu yidhi walaa yashqaa binnaari shaqaa alkufaar uu yidhi macnaheedu waxa weye ana alkufaara gaalada yu'ayasuuna waa la quusinayaa fiiha naarta xaalay ku dhex jiraan min raxmat illahi ilahay naxariistiisa laga quusinaya walaa yurajawna la rajo gelin maayo raaxatan wax raaxa a ah, la gelin maayo bixaalin xaalnaba xaalnaba qalbigooda wax yaroo raja ah la gelin maayo rajada oo dhan baa ka dhammaanaysa warka ugu dambeeya waxa weeye falan naziidakum ilaa cadaaban un mar walbo qaylyaanba cadaab unbaa loo kordhinaya marka iyaga rajadoodu waa dhammaanaysa wa ama almu'minuuna muminiintu miya wa ama almu'minuuna falaa yanqaticu goi maayo oo dhammaan maayo damacuhum hungurigoodi iyo damacooda min raxmat illaahi ilaahay naxariistiisa xaggiisa ay ka qabaan fii kulli xaalin xaal walba xaal walbo naarta ha ku jireen yacni wax weeyaan ha ka soo baxeen xaal walba mar walba ilaahay naxariistiisa inay rajadeeda qabaan qalbigooda ka tirmi maayo kana gu'i maayo ila waxa weeyaan inaad dhib ku jirto laakiin aad dhibkii rajo qabto inaad ka bixi doonto iyo inaad dhib ku jirto oo dhibkii aadan rajo qabin soo isma dhaanto saas macna muminiintu xaalad walba rajay qabaan inay un ka bixi doonaan bay rajadeeda qaban macnaha ayib falaa yanqaicu gu'i maayo amacuhu min raxmat illaahi ay damacsan yihiin fii kulli xaalin xaalad walba wa caaqibatu lmu'miniina mu'miniinta cidhibtoodu kulluhum dhammaantood wa caaqibatu lmu'miniina mu'miniinta cidhibtooda kullihim dhammaantood aljannatu jannada wey liannahum iyagu khuliquu waa la abuuray lahaa jannadaa loo abuuray wa khuliqad waa la abuuray jannadii lahum iyaga dartood baa loo abuuray jannada dartood baa loo abuuray iyagana janno darteed baa loo abuuray fadlan wa khuliqat waa la abuuray lahum iyaga khuliqad waa la abuuray jannadii lahum iyaga dartood baa loo abuuray fadlan ay tafadulan fadli iyo dheeraadsiin darteed oo minallaahi alla xaggiisa ka ahaatay iyo wa minnatan gallad ilaahay baa ku galladaystay oo ku tafadulay sidaa daraaddeed bay iyagu jannada iyaga iskale soo sheegnay marka ahlusunna waljamaaca cidda khilaafsan oo masaladan ku khilaafsan fi lismi iyo wa fi lxukmi labadaba waynu soo sheegnay macnaha ayib waxaa ise inoo laabnaa waan sheegnay ahlu sunnaha khawaarijta iyo muctasiladu inay qabaan ruuxa dembiga weyn galay inuu naarta ku waarayo magaca adduunka la siinayana inay ku kala gedisan yihin murji'aduna maxay yidhaahdeen ruuxaasi iimaankiisu waa kaamil aakharana waxay dhaheen laa yadkhulu nnaara ila alkufaar naarta waxaan gaal ahayn geli maayaba ruux iimaan leh naarba geli maayo sooma saasay qabeen warjaadu ruux iimaan leh leanna iimaankiisoo kaamil ma ah dadkiina soo iimaankii kuma wada sinna hadde maxaa qaarna naarta loo loogeyn qaarna jannada loogeyn iimaankoodu waa siman yahay soo in jannada un lagu wada xareeyo maa ah naartana gaal unbaa geli bay dhaheen muumin taaban maayo soo ma jeed murji'adu halkaasay marka taqriiban soomaalida waxaan u waday dariiqooyinka suufiyada baa madhabkan irjaaga inoo soo gudbiyey iyo sidoo kaleto ashaacirada ilaa labadii la haystay saameh ashaacirada iyo iyo dariiqooyinka suufiyada sidaas daraaddeed baa waxaad arkaysaa caamada in badan waxay iska rumaysan yihiin ruuxu isagoo weligii iyo allihiiba camalba samaynin ilaahayna weligii aan sujud bise ka bixin laga yaaba inuusan soomin baxda xaj gudanin weligii camal khayraba aan la imaanin in haddana jannada inuu kaaga horaynayo rumaysan ah. wuxuu ku leeyahay bal jannada keeni u horreeya alla arko war maxaad janno ku mudan sidanaad u taallahay soo ma jeed waa madhabkii murjiada waa ah, madhabkii murji'ada galay qaarkood waxaad arkaysaa iyagoo kule nin ruuxii maxamed la yidhaahdo magaciisa maxamed la yidhaahdo maxamed ba haddii la dhahaba jannadu gelaya magacii nebigu wataaye smart janno iska rakhiis oo bannaanka iska taaltaallo nin walba iska gelhayo oo durduro lagu gelhayaay waa madhabka murji'ada soo mart caamadu waxaasay marka rumaysan tahay war camal samaysta oo shaqaystaoo lagu kari maayo leanna waxa weeyaan camalkii waa shay iimaankuna waa shay halkaasaa la mariyey macnaha marka shubahaadkaasaa ku jira dad badan macnaha ka buuxa ayb mas'aladan ku saabsan murtakibu lkabiira ninka dembiga weyn galay kuna dhintay ashaaciradu maxay ka qabaan ashaaciradu maxay ka rumaysan yihin masalatu liimaan soo baran tasdiiq bay ku sheegeen soo maaha lisaanka nudqigiisana waa isku khilaafsaneen camalkana waaba ka saar waaba ka saareen iimaanka laakiin mas'aladan oo ruuxa dembiga weyn galee ku dhintay ah ashaaciradu ahlu ku waafaqsan yihin jumhuurtooda dhammaantood yaana dhihi jumhuurtooda intooda badan ahlu sunnahay waafaqsan yihiin oo waxay leeyihiin saaxibu اlkabiirati taxta mashii'ati اllah in shaءa cadabahu wain shaءa hafara lahu hadduu doono ilahay waa cadaabaya hadduu doonona ilahay subxana wa tacala waa u dhaafaya saas daraaddeed baa laqani fi ljawhara waa ka ku yidhi waman yamut walam yatub min danbihi faamruhu mufawadu lirabbih wwaajibun tacdiibu bacdi martakab bacdi wawaajibun tacdiibi bacdi man irtakab kabiiratan uma alkhuluudu mujtanab kitaabkan haysta waxaa ku taalla uma alkhuluudu mujtalab mujtalab saxna maaha uma alkhuluudu mujtanab waay saasuu macana wuxuu yidhi ruuxii dhinta oon ka toobadkeenin dembigiisa arrinkiisa ilaahay baa loo bandhigay warkaasaa wuxuu daba dhigay dunuubta waaweyn dadka galay qaarkoodsa in la cadaabaayey waa waajib laakiin ku waaridda naarta lagu waarinayo ayaa maxay tahay ayaa laga fogaanaya naarta lagu waarin maayo way ka bixi doonaan laakiin qaarkood in la cadaabayo waa waajib muxuu ka wadaa hadalkaas wuxuu ka wadaa soomaynaan dhihin ilaahay hadduu doonana dadka dunuubta waaweyn ku dhintay wuu iska cafin karaa hadduu doonana ilaahay cadaab buu marinayaa nusuusta sida ku sugan qaar ka mida in la cadaabayo qatcan way sugan tahay soo ma qaar ka mida yay noqon doonaan allahu aclam yay noqon doonaan allahu aclam saas daraaddeed ruuxii yidhaahda dunuubta waaweyn dadka ku dhintay dhammaantood aakhare waa la wada cafin doonaa dhammaantood naar wax gelaya ma jira jannay wada gelaya waa madhabkan hadda murji'ada ka soo sheegayna soo ma saasay macnaha laabudda qaar ka mida ah in la cadaabayo nusuusta ku tustay laakiin kuwaa la cadaabay naarta waa laga soo saari doonaayo khuluudkiiyo kuwaarinta ayaa markaa laga fogaanayaa oo macnaha waxa weeyaan ra'yigii khawaarijta iyo muctasilada hal masalaynu ku daraynaa oo masalada raacsan oo iyaduna taa un daba joogta wuxuu yidhi wakhtalafa waxay isku khilaafeen ahlu ahlulxadiii culimmada xadiidku waxay isku khilaafeen fii tarki lmuslimi muslimka ka tegiddiisay isku khilaafeen salaata alfardi uu salaaddii waajibkahayd ka tago salaadii waajibka ahayd inuu ka tago mutacammidan xaal uu yahay midka tegiddaa u qastay fa kafarahu waxaa gaalaysiiyey bidaalika ka tegiddaa salaada uu ka tegay waxaa ku gaalaysiiyey axmed ibnu xambal iyo wa jamaacatun koox oo min culamaai salafi salafka culimmadiisa ka mid raximahum ullah allah u naxariistee wa akhrajuuhu way bixiyeen bihi tarkigaa salaada uu ka tegay sababtii bay ka saareen min alislaami islaamnimadii bay ka saareen lilkhabari xadiidkii dartii bayna uga saareen alsaxiixi ee saxiixa ah waxay u gaalaysiiyeenoo islaamnimada uga saareen xadiidkii saxiixa ahaa dartii ee ku yimid oo muxuu yahay nabigu wuxu uhi sal lla lay waslam bayna alcabdi washirki tarku salaa faman taraka asalaata faqad kafar addoonka iyo shirkiga addoonka iyo shirkiga waxaa u dhaxeeya salaada ka tegitaankeeda ruuxii salaada ka tagana waa gaaloobay muslim baa soo saaray min xadiidi jaabir bni cabdillaah lafdiga muslimna waa sidan bayna alrajuli wa bayna alshirki waalkufri tarku salaah lafdigaasuu muslim ku soo saaray ninka inuu gaaloobo ama shirki ku dhaco iyo isaga waxaa u dhaxeeyo kala teedaya waa salaada ka tegitaankeeda salaada ka tegitaankeedii haddii la helay isagiiyo gaalnimo iyo shirki waa isku bannaanaadeen lafdigaasi waa lafdiga jaabir xadiidka jaabir fii saxiixi muslim ayaa saase macna waxaa kaloo xadiisku soo arooray min xadiidi cabdillaahi bni burayda can abiihi buraydata bni khusayb yuu ka warinaya alcahdu aladii baynana wa baynahum alsalaa faman tarakaha faqad kafar lafdiga dambe w xoogaa marka mualifka laba xadiid baad moodaa inay iskaleen ayb alcahdu aladii baynanaa wa baynahum asalaa ballanka noo dhaxeeya annaga iyo gaalada waa salaada ruuxii salaada ka tagana waa gaaloobay buu nebigu sal lay slam lafdigaana waxaa iska leh min xadiidi burayda tirmidi baa soo saaray sidoo kale imaam axmed baa isaguna soo saaray fi lmusnad waana xadiis saxiixa wey isaguna macna ayib xadiistaasaa marka kutusaysa ay deliishadeen culimadaas tidhi taariku salaadka salaada uu kas uga tegayay waa gaal muslim laguma tiriyo ayib qolo waa qoladaas wadahaba wuu tegey ashaaficiyu imaamu shaafici iyo wa asxaabuhu asxaabtiisa iyo wa jamaacatun koox oo min culamaa'i salafi salafka culimmadiisa ka mida raxmatullaahi calayhim ajmaciin waxay iyaguna ku tageen ilaa annahu ninkii salaada kas uga tegay laa yakfuru inuusan kufriyeyn ma kufriyey dheh ayib maa daama inta uu ku daa'im yahay muctaqidan inuu yahay mid ictiqaadsan liwujuubihaa salaada waajibnimadeeda inta uu qabo salaadii waa waajib laakiin wuu ka wahsanaya balaayaa wadata shaydaan baa wata naf baa wadata wahsigaas u tukan layahy laakiin salaaddu inay waajib ku tahay wuu qabaa inta uu sidaas yahay waa muslima gaal ma aha bay dheheen ayib wata'awaluu xadiidkii haddaan soo marnay maxay dheheen mar maxay ka dheheen wa ta'awaluu way fasireen alkhabara xadiidkii hadda aynu soo marnay way leexiyeen oo waxay ku fasireen oo ku awileen man taraka asalaata ruuxii salaadda ka taga jaaxidan xaal uu yahay mid diiday lahaa iyada diiday halkaasay mariyeen kelimadaasay ku dareen yah ma idiin miya a ah, way ku jirtaa makhduudaadka qaarkood iyo yani dabacaadka qaarkood baynu ku ooli ayib man tarak ah, hadal waan ii qoreen baa idiin qoran miya ya اللهم mustacaan wainama yastawjib alqatla kama yastawjibhu almurtad can alislaam soo ma dabcadayda dadka haysta miyuu idin qoranya xagee ku qoreen ha kama yastawjib almasala sax ayb anaa ka booday ilaa annahu laa yakfur bay ku tageen maadaama intuu daa'im ku yahay muctaqidan mid ictiqaadinaya inuu yahay liwujuubihaa salaada waajibnimadeeda wa inamaa yastawjibu wuu waajibsanayaa alqatla dilid buu waajibsanayaa salaaddii maadaama uu ka tegey kamaa yastawjibuhu sida uu u waajibsado oo kale u waajibsaday dilka almurtadu midka ka noqday can ilislaami islaamnimada ka noqday sida loo dilayo sidaasoo kale loo dilayaa laakiin waxaa loo dilayaa xaddan baa loo dilaya murtadkana waxaa loo dilayaa riddatan baa loo dilaya saasay qabaan macnaha waxa weeyaan waa la dilayaa sax tukaan la odhanaya hadduu tukan waayo qoortaa loo casaynaya laakiin ha la dilee ma gaalnimaa loo dilay mise xad baa loo dilay say leeyihiin xad baa loo dilay maxay ku kala gedisan tahay xad baa loo dilay gaalnimaa loo dilay xad haddii loo dilay macnaha xugum muslim buu leeyahay waay ha waa lagu tukan qubuurtii muslimiinta lagu aasi waa la dhaxli saas wey laakiin haddii la yidhaahdo riddaa loo dilay uu diinta ka ridoobay markaasi lagu tukan maayo qubuurta muslimiinta la geyn maayo looma ducayn karo la dhaxli maayo wahaa kada gaal xukunkiisu qaadanaya markaas aama ystawjibhu lmurtadu can lislaam hadda meeshuu iskaga shabahayo ma aha yani waxa weeyaan sababta loo dilay ma ridda mise waa mise waa xad xaggaa iskagama shabahayo e wuxuu iskaga shabahayaa un yani waxa weeyaan mulaqu lqatliga ah, dilka un sida kaa loo dilaya kana loo dilay ayb wata'awaluu waxay ku fasireen oy ku awileen alhabra xadiidkii waxay yidhahdeen man taraka ruuxii ka taga asalaata salaada ka taga jaaxidan lahaa isagoo diidan waajibnimadeedii ka doodsan yahay ruuxii ka taga isagoo diidan oo waajib ma ah leh ruuxa weeye ruuxa gaalkaabay dheh ayib kamaa ahbara siduu warramayba subxaanahu nasahnaantiisa ama nasiyidiisa can yuusuf siduu kaga warramay calayhi salaam annahu isagu qaala inuu yidhi innii anugu taragtu waan ka tegey millata qowmin baan ka tegay qowm diintood baan ka tegay qowmkaasoo laa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi ilaahay wahum iyagu bilaakhirati aakharo hum iyagu alkaafiruuna kuwa ku gaaloobay ah, ah aakharo aan rumaysanayn oo ku gaaloobay wuxuu ka daliishanayaa tarakada taraka bimacnaa juxuud iyo diidama loo isticmaala halkaasuu rabaa inuu yidhaahdo qur-aanka waxaa ku timid taraka oo bimacnaa jaxada ah sidaas daraaddeed xadiiskii ahaa tarku salaati bimacnaa jaxdu salaad baa laga wadaa bal siduu marka u fasiray wuxuu yidhi walam yakuun ma ahayn buu yidhi yuusuf nebi yuusuf calayhi salaam talabasa mid macnaha waxa weeye dhex galay ma ahayn bikufrin gaalnimo muusan dhex gelin oo fafaaruqahu marka uu faaruqay kufri intuu dhex galay uu ka soo dhexbaxay miyaa jiray maya walaakin tarakahu kufrigii buuse ka tegey jaaxidan xaalu ahay mid diidan lahu gaalnimada uu isagoo kufriga diidan macna yacni waxa weeyaan innii taraktu millata qawmin waxoogaa daahirka waxaa laga yaabaa in aad laga fahmo in uu ku dhex jiray oo uu ka soo dhexbaxay soo ma macnuhu saas mee waxaa laga wadaa buu yidhi innii taraktu millata qawmin dad diintood baan nacay wey macnaha diintood baa nacay aan aakhara rumaysnayn yacni waxa weeyaan alliya aakhara aan rumaysnayn baan diintooda nacay saas way macnaha marka taasaa laga wadaa bay yidhaahdeen tarkiga xadiiska ku soo arooray iyo tarkiga halkanna waa isku mid bay dheh ayib walam yakun muusan ahayn nebi yuusuf talabasa mid dhexgalay muusan ahayn bikufrin gaalnimo oo gaalnimo sameey ma ahayn oo fa markaa ka soo baxay oo ka tafaaruqay ma ahayn laakiin tarakahu wuuse ka tegey jaaxidan xaal uu yahay mid diidan lahu kufriga isagoo diidan yacni marka juxuud baa laga wadaa tarku juxuud baa laga wadaa ee tarki oo kasal iyo tahaawunan iyo looga tegay ma aha ayb labadaa madhab ayaa marka waxa weeyaan ayay isugu khilaafeen salafku taariku salaadka laba meelood baynu masaladaa ka baraarujinaynaa waa midda koowaad ee horta taariku salaadka khilaafsanaanta laysku khilaafsan yahay ma gaalbaa mise waa muslim macnaheedu ma waxay noqon kartaa salafku waxay isku khilaafsan yihiin camalku camalku iimaanka rukni uma aha ama iimaanka ka mid ma aha iyo waa ka mid bay isku khilaafsan yihiin maadaama ay isku khilaafeen salaadda ruuxii ka tegey ma gaalbaa mise gaal ma maaha ma la dhihi karaa ma ka laasimaysa haddii taariku salaadka laysku khilaafo arrinkiisa in laysku khilaafsan yahay camalku ma baa mise ma ah maya kama laasimaysa lianna salaada tukashadeedu waa hal camal oo acmaashii ka mid ah soo ma hal camal wey hal camal oo acmaasha iimaanka ka mida ah ka tegiddiisana iimaankiioo laga tegi ma ahayn soo maha keliya waxaynu soo sheegnay ahlusunnuhu inay qabaan iimaanka acmaasha qaarkeedna waa rukni iimaanka ka mid ah qaarkeedna rukni ma aha wala waajib haba ahaatee khilaafkoodan hadda salaadda ay marka isku khilaafsan yihiin ninka ka tegay macnaha lagama qaadan karo inay isku khilaafsan yihiin camalkuma ruknima mise ruknima leanna waxaa dhici karta intuu salaada ka tago inuu acmaal kale la yimaado soo soma oo ruknigii camalka buuxiya soo maartid wuxuu la imaan karaa soonkii wuxuu la imaan karaa maalan xajkii wuxuu la imaan karaa maalan cumradii acmaal kaleu la imaan karaa jihaad buu la imaan karaa acmaal marka inuu la yimid waa ku rumoobaysaa oo rukniyadii waa buuxsantay soo ma ruknigii waa la helay baynamaa salaadii meesha ay ka maqantay marka waxaan ka wadnaa dad baa waxay u deliishadeen oo shubhadaasi ku dhalatay oo waxay yidhaahdeen maadaama salaadii oo acmaasha badaniga ugu horraysay uguna weynayd salafku isku khilaafsanaayeen baa waxay ka fahmeen camalku rukni maba ahaba markaasay madhabkii murji'ada ku dhexeen saas daraadee waxaan leenahay waa jis ka mida salaadu walow camalka la qabto hama ugu muhiimsanaato laakiin weli waa gabal waa qayb camalkii ka mida khilaafka laysku khilaafsan yahay ka tegidiisana ma aha in camalkii aynu soo marnay iimaanka ma kamid ba mise kamid iskuma khilaafsana salafku saan ijmaacoodaba horey kusoo marnay macana masalada waa masaladaas horta baraarujin bay masalada labaad taariku salaadka mas'aladiisu waa masale fiqhi ah waa mas'ala fiqhiya ninkii yidhaahda oo culimmadii salafka ka mida taariku salaadku gaal ma ahana murji'ada ma waafaqin ninkii yidhaahda taariku salaadku waa gaalna khawaarijta ma waafaqin mas'aladu kaanad mas'ala khilaafiya cinda salaf mar hadday sidaas tahay walow mas'aladu haba cuslaato oo camalkii ugu weynaa oo salaaddii haba ku saabsanaatee haddana maadaama mas'aladu ay mas'ala khilaafiya cinda salaf ay ahayd ruuxii labadii madhab ama labadii ra'yi midkood qaatoo maraay dawaa'iftaa luntay looma tiirin karayo saasay walaalo ku ahaayeen isku jeclaayeen ahlu sunno ku wada ahaayeen mas'aladu marka waa mas'ale majrahaas iyo jidka qaadanaysa waa masaladaas amaa mas'aladu xaggay u xoog badan tahay taariku salaadku walow mas'ala fiqiya haba ahaatee dhankay u xoog badan tahay ma gaalba mise waa muslim ayib inta kolley waxa weeyaan qiraa'adu qiraa'adaydu ay dhan tahay qanaacadayduna ay dhan tahay taarikusalaadku waa inuu gaal yahay taarikusalaadka salaadda ka tegay leanna nusuus cadcad baa ku tusaysa oo qur-aanka ka mid a allah subxaana wa tacaala qur-aanka markuu ka hadlaya am lahum shurakaau falyaأtuu bishurakaa'im in kanuu saadiqiin yowma yukshafu can saaqin wayudcawna ila الsujuudi falaa yastatiicuun khashicatan absaaruhum tarhaquhum dilla waqad kanuu yudcawna ila الsujuudi adduunki waay waqad kanuu yudcawna ila الsujuudi wahum saalimuun soo ma jeed ruuxii aan sujuudi jirin adduunyada aakhare ilaahay markuu addoommadiisa sujuudda amro ma sujuudi karo dhabarkaa isku dhegaya lafaha dhabarkaa tigmaya markaasaa gaalada la halishiinaya soo ma jeed ibnuulqayim caleyh raxmatullahi yaa si fiican u niqaashay ilaa aayado dhowru usoo deliishada walow qaarkood yani waxaway istidlaalkooda muran uu ku jiro laakiin ayado daahir ku abaa jira ayado daahir ku abaa jira axaadiistan hadda aan soo marnayna iyaduna nas bay ku yihiin oo iyaduna waa ku cadyihin taariku salaadku inuu kufri kaafir yahay macna ayib ta'wiilka ay qoladaa culimmadii ta'wiiliyeen iyo ay mariyeene oo ah macnaha waxa weye man taraka salaata jaaxidan lahaana taawiilkaasina ma saxsana jaaxidan lahaa maxaa yeelay shaaricu wuxuu yidhi man taraka salaata sooma dhih ah. faman tarakaha faqad kafara buuhi shaaricu wuu heli karay inuu yidhaahdo jaaxidan lahaa ma heli karin adiga shaaricu wuuusan kelimuhuusan meesha kusoo darinoo macnihii o dhan bedelaysa maxaad ugu daraysa adiga sooma khaldana shaaricu siduu u itlaaqay ha loo daayo xukumka ka dhalanayaan ha la qaato laakiin jaaxidanta adaa la yimidee shaaricu ma dhihin sooma wax tasarfigaa keenaya oo in daahirkaa laga leexiyo halkaa loo duwo wax keenayana ma jiro haddii la heli lahaa daliil keenaya wuxuu noqon lahaa sarfu annas can daahirihi lidaliilin marka waa taawiilkii saxdaa sooma aawe marka daliilka ku tusaya jaaxidatan daliilkeedii baa loo baahanya ama aayaddan tarki oo juxuud ku soo arooro meel ku yimid iyo tarkigan halkan taariku salaadka isku mid ma aha kanna tarkiga mujaradkaa laga wadaa kaana waxaa dhici karta inay luqadda ku timaado taraka oo bimacnaa jaxada isma diidayso markaas laakiin tan waxaa ku cad inay gaalnimo tahay buu xadiisku ku cad yahay waxaana macnaha xoojinaya ijmaaca salafka waxaa Eh? Eh? Ah. axaadiista kale kusoo aroortay macaasida qaarkoodoo kufri lagu itlaaqay maala sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun oo kaleeto muslimka dilkiis la dagaalankiisu la dagaalankiisu inuusan kufri ahayn kii diinta lagaga baxayay inuusan ahayn nas baan u haynaa ka leexinaya kufrigii diinta lagaga baxayay oo u leexinaya kufrigii bimacnaa macsiyada ah daliilkaasi muxuu yahy qur-aanka ka keena wa in daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu soo maji laba kooxoodoo mu'miniina ayagoo islaynayao dagaal ku jira haddana waxaa la yidhi waa muminiin ma isagoo walaalkii dilay muminkii isagoo dilay baa haddana weli laleeyahay waa mumin ma faman cufiya lahu min akhiihi shayun ukhuwadii iimaaniyadaa loo sugay isagoo dilay walaalkii marka taa nusuus baa loo hayaa sarfinaysa oo kufrigii ka sarfinaysa diinta lagaga baxayo kufrigii bimacna macsiya ahayd u sarfinaysa laakiin kufrigan taariku salaadka ku soo arooray aawey naska ku tusaye ka sarfinaya kufriga diinta lagaga baxay ee u sarfinaya kufrigii nicmada ah malahaya kaas kaa haddii lasoo helo warku waa dhammaanaya laakiin kaasaan la haynin almuhim waxaa xoojinaya taariku salaadka kufrigiisa saxaabada ijmaacoodi ridwanullahi calayh asxaabu rasulilah sal ly waslam sida abu salama uu soo guurinayay yacni ijmaac bay ku ahaayeen ka tegidda salaad salaaddu inuu kufri yahay camal ay u arki jireen ka tegiddiisu kufri ay u arki jireen oon salaada ahayn ma jiro saxaabadu saasay ku ijmacsanaayeen bal taabiciintaa sidaa ayagana ku ijmacsanaa khaasatan taabiciintii waaweynaa kibaaru taabiciin wuxuu leeyahay abulxasan ilmaribi kitaabkiisa sabiilu naja uu kaga hadlayo dabagalka aan sameeyey buu leeyahay zuhri cid uga horaysay taariku salaadku gaal ma aha cid zuhri ka horaysay oo hadalkaa tidhi ma arag buri in la soo raadiyana waa mudan tahayo waa dhici karta dee inay wax ka qarsoomeen saxaabadii haddii laga soo guuriyey taabiciintiina aqwaashoodii ilaa iyo hadda aan lahaynin zuhri waa taabici saqiir ah taabici yar waay oo weliba arag mooyaane aan riwaayo lahayn ayib maadaama uu sidaas yahay taabiciintiina halkaa mareen saxaabada ijmaacoodina sidaa ahaa nusuustuna sidaa ay u badan tahay taariku salaadku markaa waa gaal muxadisiinta jumhuurtooduna saasay qabaan ninka la yidhaahdo maalan almarwasi moxamed ibnu nasrin marwasi fii kitaabihi tacdiimu qadri salaa markuu ka hadlay oo labada qowlba soo guuriyey oo salafku isugu khilaafsanaayeen oo taariku salaadku ma gaalba mise gaal maaha buu wuxuu yidhi wuxuu yidhi wadakarna alahbaara almarwiyata can اnabiyi sal lla lay waslam fi ikfaari taarikiha waikhraajihi iyahu min almilla waibaaxati qitaali man imtanaca min iqaamatiha uma jaءana can الصaxaabati radia allahu canhum milu dalika walam yaji'na can axadi minhum khilaafu dalika buu axad saxaabada ka mida noogama imaanin buu yidhi taarikusalaadku waa muslim taarikusalaadku waa gaal bay saxaabadu isku raaceen buu leey ninka la yidhahdo moxamed ibnu nasrin almarwasi waxaa la yidhaahdaa waa dadka culimmada ugu aqoon badan buu ka mid ahaa alikhtilaaf walittifaaq saas macana iskhilaafkii salafka ragga ugu yaqaanuu ku jira moxamed nasrin marwasi uu sii wado markaasa wuxuu idhi uma ikhtalafa ahlulcilmi bacda dalika buri gadaal dambuu khilaafku yimid taariku salaadku gaal ma ahe waa muslim waa war dib ka yimid walow quruntii saddexda aydaaba ku jiro laakiin sadrigii hore ma ah dib buu ka yimid buui <coughs> uu sii wado markaasa wuxuu yidhi uma ikhtalafa ahlu lcilmi bacda dalika fi ta'wiili maa ruwiya can nabiy sal ly waslam uma can asaxaabati radi allahu canhum fii ikfaari taarikiha wa iijaabi alqatli calaa man imtanaca min iqaamatiha markaasuu labadii fariiqa hore ayuu hadalkooda soo ororiyey markaasaa wuxuu yidhi qad xakaynaa maqaalata haulaa aladiina akfaruu taarika asalaati mutacamidan waxaan sheegnay buu idhi kuwa hadalkoodii kooxdaa hadalkeedii qabtay taariku salaadku inuu gaal yahay salaadda kas uga tegay wa xakaynaa jumlata maxtajuu bihi waxay xujaysteenee deliishadeenna duuduubkiisii waan soo sheegnay buui wuxuu ka dambaysay hadalkan u jeedna waa kan marka wa hada madhabu jumhuuri ahli lxadii buui ahlulxadiidka jumhuurtoodu waxay qabaan buui iyo badidood taarikusalaadku inuu gaali fuqahadu meesheeda way laakiin markii ahlulxadii la yidhahdo jamaahiirtoodu waxay qabaan inuu taarikusalaadku u gaalyahay macnaha markaasuu wuxuu yihi waqad khaalafathum jamaacatun ukhra min asxaabi alxadiid koox kaloo asxaabulxadiidka ka mid ah khilaafay laakiin dhankay u badan yihiin waa inuu taariku salaadku gaal yahay sidaasayna nusuusta xoojinaysaa ijmaaca saxaabadu ku duraarsaday taariku salaadku marka waa gaal walow salafku haba isku khilaafsanaadeeno masl maslo khilaafiya haba ahaatee intaas ayaynu darsigeena maanta ku ekanayna insha allahu tacala hada bilahi tawfiiq sal allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi